banaynti diidayo oo inay macnaha muxaram tahay tusinayo saarifu libaaxa bimacnaa banaynti wax ka iilayo min alibaaxa ila ataxriim ilaa uu ka yimaado daliilkeedu asalka alcaadatu caadatuna ibaaxa waay waalaslu fii caadaatina walaslu waxa uu asala fii caadaatina annaga caadadeenna dhaqankeenna alibaaxatu inay bannaan taha asal u ah xataa yajiia intuu ka yimaado saarifu libaaxa ibaaxadaas midka oo ka iilayo macnaha ibaaxada midka diidayo xaraamka ka dhigay intuu ka imaanayo marka musanifka ad wuxuu leeya walaslu fii caadaatina ay naxnu lmuslimiina waxaa weeyaa muslimiinta caadaadkooda haddii ay jirto shay muslimiinta tawaarathuu ay samaynayaan fii quruunin mufadala iyo wamaa bacdahaa dhaqankoodii uu isdaba raacay culamadii waktigaa joogtana ayna ka hadlin wax daliil ahoo hadeertaan xarimayaan aan loo haynin waxay tusinaysaa inay banaan tahay looma baahna marka in la yidhaahdo shaygaa inuu banaan yahay maxaa u daliil e lama dhahay laakiin waxaa lagu leeyahay inaysan banaanin adiga daliilkeedi keen nuqtadaas muhim jiddan weeyaan macnaha waxay muslimiinta ay ku dhaqmeen culamadoodina ay ka aamuseen oo tawaarathuu calayhi inay bannaan tahay daliil u tahay alladii yaquul inahaa laysat bimubaaxa waxaa laga rabaa daliil inuu asiga keeno marka waalaslu fii caadaatina alibaaxa marka musanifka hadda wuxuu u jeedaa curfiga iyo waa ka hadli doonaa laakiin inta wuxuu u jeedaa alaslu fi اlcaadaat wاlmucaamalaat alibaaxa waاlaslu fi اlcibaadaat almancu nuqtadaas buu hadda maanta hiigsanaya axyaana alalfaad tuؤaddi ilى اlmaqsuud wa axyaana yakun fiiha ishkaalaat marka alaslu fi اlmucaamalaat alibaaxa inay tahay khilaafka ma joogo waa tii hadirtaan aan soo niri miyaahi hiyaabti waxyaalahaas oo dhan alaslu fiiha aلطahaara wاlaslu fi اlmucaamalaat alibaaxa liannahu waxaa uu daliila ilaahi huwa aladii khalaqa lakum maa fi اlardi jamiica ilaahay inuu noo abuuray waxaan koonka yaaloo dhan marka alaslu fiiha alibaaxa waa koonkaas waxa dhex yaalo ilaa maa stahna daliilu min dalika wadala calى taxriimih daliilka wuxuu ka soo reebay ou naga xarima mooye hadda geedaha timaarta ka baxaan oo dhan geedgeed daliilkaagagama baahno waxa timaarta baxayo oo dhan in la cunaa banaan ilaa maa dalla daliilu calaa taxriimihi waa baab kale markaa marka sidaasuu hadda musanifku u jeedaa oo sida cabdullaahi bni mascuud uu yihi maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fa huwa cinda allaahi xasan muslimiinta waxay wanaag wada arkaan ilaahay agtiisana wuu ka wanaagsan yahay waa markaa waa markii muslimiin dhaqan islaam leh culamadoodana caamiliin caalimiin ay yihiin ay dhex joogaan ficilka ay qabanayaan waxaa lagu ximbaarayaa inuu yahay ficil mubaax ah waa ilaa ummaddoo dhan baadi isku raacin mayso haddii uu shaygaas muxaram ahaan lahaa culamaau zamaanihim waa ka hadli lahayn laakiin ummadda hadday tahay ummad oo dhalan rogantay caadadoodi isbedelay dhaqankoodii ka tegey macnaha maskaxdoodii la qabsaday sidii isticmaalka ummadda islaamka markuu qabsaday kadib xaalkooda isu bedelay marka lama dhihi karo waxay caado ka dhigteen baa waxaa weyaan banaan lama dhihi karo laakiin waa in sharci loo bandhiga laakiin umma islaamiya oo shareecadi isku xukumaysay oo awood leh culamadooda ay ku dhex jireen wixii ay samayn jireen wax ka hadlayna ay jirin asalkeeda waa bannaan sidaas weeyaan marka caada waxaa la yidhaahdaa kama qaala ibni manduur fi lisaan اlcarab hiya daydan wa hiya ada'b wاlistimraaru cala shay buu yiri daydan macnaha caado marka waxay noqonaysaa daydan qofka wuxuu caado ka dhigtay hidda iyo dhaqan annaga waxaan ka nidhaahdo hidda iyo dhaqan wadanka uu leeyahay caadadaasa waxaa la yihahdaa yaa la yidhah caado marka shayga ummadda tawaarahat cala اlistimraari calayh caadataasaa marka lagu magacaaba qaraafina wuxuu iri caado waxaa la yihahdaa galabatu macna min almacaani calى jamiici اlbuldaan aw bacdiha yani in dhaqan oo mucayan ah ay ummadoo dhan buldaanta ay wada qaataan muslimiinta ama badigood ay qaataan ama qaar kamid ay qaataana la yihahda marka curfiga iyo caadada tadaakhul baa ka dhexee inkastoo la yidhaahda caadada hiya acamu min alcurfi waana noo imaa doonta ayb marka e, curfiga meeshiisa baan hadda ku tafsiili doonaa lakiin hadda waxaad ogaataa ulajeedada musanifka uu meeshaan kale sidaan kuu sheegay waay dad muslimiin ah oo culamo caalimiin oo caamiliin ay joogaan waxay sameeyeen daliil cadna aan ka hor imaanaynin cid ka hadlayna ay jirin waxay daliil u tahay inay bannaan tahay ninkii yidhaahdo waa xaraam asaa daliil laga rabaa sidaasoo kale mucaamalaadka qofka macnaha beeca shiraha waxa eh, adduunyadan lisku bedelana o dhan alaslu fiiha alibaax liannahu ilaahay wuxuuba noo abuuray anagu noo abuuray marka ninkii yidhaahdo waa xaraam asaa daliil laga rabaa laakiin alaslu libaaxa saas weeyaan marka way noo imaan doontaa iyadoo tafaasiilkeeda uu badan yahay walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu madiina tegay xadiidkii ibni cabaas ay qadima nabiyu sal alla alay wasalam almadiinata wahum yuslifuuna tamra sana wa sanatayn nabiga madiine markuu tegay ayagoo amaaxsanayo timirta sano iyo labo sano yacni timirtaani sii nooceeda sidaas iyo saase timir iyo keen lacagteedana hore usii qaado salam waaye lacagtii baa hore loo bixinayaa markaasuu sanad iyo sanad kadib wuxuu leeyahy intaas timir aan kuu keeni doonaa marka nebiga dhaqankaasuu yimid madiina iyagoo lagu camal falaya markaasuu wuxuu ihi man aslafa fii shayin fa fii kaylin macluum wa wasnin macluum ilaa ajalin macluum nebigana arrintiina waa u sugay wixii dhibka keeni lahayna waa u tacdiili waa u bedelay markaasuu ihi ninkii wax amaah bixiyo kay la yaqaano macnaha suus la yaqaano ha ku amaahiyo ama wasan la yaqaano iyo waqti macluum ah macnaha toban suus bisha muxaram sanadka soo socdo labaatankeeda markuu yahay kayta waqtigaas in la yidhaahdo sidaasay ku imaan karta almuhimtaas eh, waynoo imaan doontaa fii qowli musanif walcurfu macmuulu bihi idaa warad meesheedaan u dhaafi doonaa marka sidaas weeyaan laakiin dhaqan waxaa weeyaan hadda waxaa badan dhaqaman badan oo shucuub lislaamiya ay ka caado yeeshatay shareecada islaamka ana si toos ay ah ugu soo horjeedo sababtana ay tahay dadkii mustacmiriinta ahaa oo dadka gumaysaday ama muxtaliinta aan dhaha oo dadka gumaystay yaa waxay kala dagaalameen ummata diintooda inay ka gooyaan inay markaa u sameeyaan qawaaniin oo ayaga kor kala yimaadeen ay ku xukumaan haddii ay u suurageli waysana inay ummadda uga dhigaan caadadooda inay shariica uga dhigaan walidaalika waxaa maanta macruuf ah shariicadii islaamka ahayd oo markii muslimiinta dhib ay dhexmarto dhab marku dhib uu dhex maro in shariicada lagu kala baxay ahayd maanta waad aragtaa annaga haddaan soomaali nahay wax kastoo dhaco odayaala u fadhiisanaya meeshaan maxaa inooga maxaa inooga yiilay maxaa inooga dhaqan ahay alale nin baa la dilaa beer baa nin eh, maalan xoolo loogaga daynayaa qof baa la dhaawacayaa ilaa haluma jar wax badanaa dhacay nin dhahaye muslimiin baa nahay kitaabkii ilaahay muxuu ka yidhi arintan ciddaysa ma laha marka caado weeyaan ha oo dadkii ay ka caado yeeshteen in waxaas hadday dhacaan ay waxaa ku kala baxaan laakiin biitifaaq caadadaas wax jira ma ah liannahaa khaalafat nusuusa muxkama fi kitaab illahi wa sunati rasuulih waa baatil haddii qofkiina uu ilaahay diintiisa keyrkeeda u xukuntamana waabaad ogtahay oo gaalnimo buu gaaraya afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun baa ilaahay uu leey waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun falaa wrabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum ثuma laa yajiduu fi anfusihim xaraja mima qadayt wayusalimuu tasliima aayaadkaas o dhan waxay cadaynayaan in shareecada ilaahay laga weecdo oo caado loo laabto inay tahay dembi inay tahay islaamka loogaga baxo marka dadka hadday jaahiliin yihiin oy u arkaan waxaa dhib in lahan waana sida maanta muuqato waay waxaa waajibka dadka culamada ah oo dadkaa ku dhex nool inay xaqiiqadii dadka u sheegaan haddii inta loo cadeeyo kadib ay haddana ka tagaan kitaabkii ilaahay caadadooda u laabtaan marka waxa weya xukumkii islaamka waa ku fulay laakiin intay jaahil yihiin oy u arkaan waxaas inay shareecada islaamka ka hor imaanaynin waxa weyaan oo ay u arkaan in la heshiiye ay muhiim tahay waxa weeyaan xukumka ku fuli maayo ilaa looga cadeeyo xujada ku istaagto marka musanifku wuxuu uri walaysa mashruuca min alumuuri gayru اladii fii sharcina madkuuri walaysa ma aha mashruucan mid la jiday min alumuuri umuurta gayru ladii kii gayrkiisa lama jidaynin fii sharcinaa madkuur madkuur fii sharcina sharcigeena midka lagu sheega waxaan ahayn oo jidaysan ma jiraan marka musanifka meeshaas wuxuu ula jeedaa laba shay waa la dhihi karaa yacni sharciga annaga noo muctabarka waa sharciga nagula soo dejiyey marka xujo nooma aha sharcu man qablana waa imaan kartaa dadkii hore wixii lagu soo dejiyey sharcigooda sharci nooma ah <clears throat> mas'alo khilaafiya waaye adilada waxay u kala baxdaa adila mutafaqa calayha oo kitaabka iyo sunnada iyo qiyaaska iyo ijmaaca waxa weeyaan afartaas waa adila mujmac calayha markii qiyaaska laga reebay cinda daahiriya inta kale adila mukhtalaf qowl saxaabi alxadiid اlmursal maxaan ku irahdaa alcaada sharcu man qablana almasaalix اlmursala wahaakada adiladaas waa laisku khilaafsan yahay marka wuxuu kala jeedaa sharcu man qablana xujo oo waxaa xujo noqon kara wixii diinteena lagu sheegay muu musanifku ula jeedaa waa ixtimaal oo baciid ah waana waarid <clears throat> waana waarid ayib midda kale waxa weeyaan maadaama hadda uu yihi alaslu fi caadaatina alibaaxa inuu noo sheego walaslu fi اlcibaadaati alidnu w inuu noo yidhaahdo cibaadaadkoo lagala jeedo bimacna shacaa'ir tacabudiya inuu yidhaahdo markaan mucaamalaadka alaslu fiiha alibaaxa wاlcibaadaat alaslu fiiha almancu ila maa warada bihi اsharc marka taasa haddana raajixa oo hadda culamadii dhan oo kitaabkan ee sharaxday oo dhan ay ay sheegeen walaysa mashruucan mid jidaysan ma aha min alumuuri umuurta wax ka jidaysanoo bannaan ma jiraan hayru ladii kii keyrkiisa maahine oo fii sharcinaa madkuurun fii sharcinaa lagu sheegay hadda musanifka fii sharcinaa madkuuri shicirkii waa hoos dhigan yahay liannahu beytka waa inuu qaafidiisa iswaafaqo walaysa mashruuca min alumuuri hayru ladii fii sharcinaa madkuuri in la yihahdo waajib waay laakiin madkuurigaas icraab aniga lagu hoos dhiga hadda uma arko lannahu aladii lama raacsiin karo oo waa macrifo madkuurna waa nakiro waa kow wax kaloo lagu craabi karo oo aan jirin madkuuru mubtada muahar fii sharcina khabar muqadam inuu yahay keliga unbaa craabtiisu muuqan kara walaysa mashruucan mid jidaysan ma aha min alumuuri hayru ladii kii keyrkiisa madkuuru lagu sheegay fii sharcina sharcigeena lagu sheegay marka waxa weeyaan hayru اladii fii sharcina madkuurin madkuurun waxaa lagala jeedaa inaysan alcibaadaat alaslu fiiha alxadru inay mamnuuc tahay cibaada ilaahay uguma dhowaa kartid ilaa inuu adiga ku idma maahine nuqdadan waa nuqdo ugu muhiimsan baabu اlibtidaac waziyaadatu cala shariica oo dhan bay hor istaagaysaa qofka muslimka waxaa lagu leeyahay ilaahay wax raalli garayn karo oo adiga aada ugu dhowaatid ma jiraan ilaa wuxuu asiga ku idma maahine bal u fiirsa qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah ilaahay haddaad jeceshihiin oo aada doonaysiin inaad raalli garaysaan yacni waxaa la yidhi nebi muxamed isoo raaca ku dheh marka waxa weya nebiga wuxuu noola yimid oo waxyi ah min kitaabin aw sunna ah inaan ilaahay ugu dhowaano laakiin aniga ma dhihi karo e, cibaado salaad le ama e, e, xoolo la bixiya le ama keyrkeedaan ilaahay ugu dhowaanaya anay ila fiicnaatay waxaan u malaynaya ilaahay inuu raalli ka yahay ma ansaxayso laa tataqarab ilى اllahi bishayi ila maa adina fiihi jala jalaaluh markaasa culamada waxay yihahdaan alaslu fi اlcibaadaati almancu ama alxadru waxaad rabta dheh waxaa la yihahdaa amru اlcibaadaat tawqiifiyana waa la yihahda waa tawqiifi oo sharciga laga sugaya marka nuqdadaas waxa weeyaan waa nuqطa muhima jida ah ayb marka waxaana u daliil ah qowluhu tacaala am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah dadkii ilaahay wuxuusan ogoleen ku caabuday aa la yidhi mu waxay leeyihiin dad oo ilaahay wax la wadaagsado oo diinta u jiday wuxuu ilaahay idmin marka waxaa laga ogaaday in diinta ilaahay lagu caabudayo idin min allahi inay uga baahan tahay yaa la ogaaday kadalika xadiidu caaisha man camila camala laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun uu nabigu yidhi ninkii sameeye camal oo annaga camalkii aan qabanay aanan ahaynoon aan annaga idinkugu yeernay oo nabiga calayh salaatu wasalaam imaa fi kitaab illah aw sunati rasuulihi nabiga uu noola yimid waxaan ahayn fahwa raddun marduudun weeyaan fiir marka laa yajuusu liaxadi an yacbud allaha ila bima sharaca ulajeedada intaas weeyaan marka caqligaa wax ila wanaagsanaaday qole oo muctasila layihah waxay qabaan qaacida layihahd ataxsiin wataqbiix alcaqliyaani wuxuu caqliga kula wanaagsadana waa fiican tahay oo sharci weeyaan wixii caqliga xumeeyane waa xun tahay bay ay leeyihiin marka taas wax jira ma ah caqliga bani aadamka laa yastaqilu bitashriic laakiin muhimada caqliga uu leeyahay nusuusta ilaahay subxaanaه wa tacaala uu noo soo dejiyey iyo nebigu wuxuu nagu yiri in lagu fahmay uu leeyahay keli ah oo marka dadka ululalbaaba asxaabu lbasiira waa kuwa caqligooda u khuduuciyeen inay ku fahmaan sharciga ilaahay laakiin caqligaada inaad ka dhigtid musharic asiga wax jidaynay oo waxaana way wanaagsan yihin waxaana waa xun yihiin dhahayo wax laga aqbalay taas ma ah wabitaali dad badan baad arkaysaa hadirtaan cibaadooyin badan bay samaysanayaan oo waxay ku leeyihiin mathalan nabiga calayhi salaatu wasalaam baan aan aan tusi aan muujinaynaa inaan jecelnahay markaasaan mawlid u samaynaynaa geel baa la qalayaa xadra baa la samaynayaa keytaa la leeyahay oo macnaha waxa weyaan waxay ujeedaan maxabatu rasuul in la jeclaada cibaado waay laakiin dariiqadii inuu jeclaan lahay saas ma tahay waay jawaabti waa la liannahu dadka nebiga ugu jeclaa badnay saxaabadiisay ahayn ma sidaasay walaahimo ugu samayn jireen oo ay xadrayn jireen oo geel u qalan jireen mase maxabatu rasuuli tatimu fi itibaaci sunnatihi siduu asiga u dukan jiray siduu macnaha maxaan ku iraadaa uu ilaahay u caabudi jiray siduu u jihaadi jiray siduu macnaha dadka ula dhaqmi jiray akhlaaqdiisi in loogaga daydo waay taasna cilmi bay u baahan tahay marka walidaalika ninkii nin nin oo saxaabi ah oo acraabi ah yaa wuxuu ku nadray inuu ilaahay dartiisana u soomo ou markaa qoraxdana istaago ousan fadhiisanin wuxuu islahaa yacni wuxuu u maleeyay inuu hadduu kullamaa asiga uu isdhibo inuu ilaahay dhawaashadiisa uu ku gaaray markaasuu wuxuu ihi in qoraxdana istaagaa jirto aanan fariisanin aana soon maanta ku dhameey nebiga muxuu ihi ninkaas qoraxda taagan maxaa ku dhacay markaasaa waxaa lihi nadara an yaquuma fi shamsi walaa yaqcud wa an yasuuma sidaasaa yaa la yidhi sidaasuu ku nadray markaa nebigu ula yaabay markaasaa wuxuu nebigu wuxuu ihi muruuhu an yastadila wa an yaqcuda wa an yutima sawmahu bal u fiirso waxaa la yidhi amar siiya waxaa hooskana ha iska fadhiisto qoraxda ha kasoo tago rorogana ha iska dhaafo ha fadhiisto soonkiisana ha dhammaystira fiir wixii cibaado ahoo la idmi soonkaa ka jira wixii kalou moodaya ilaahay in lagu raali garaynayo oo qofkii inuu qorax isku cadaabo cibaado ma noqonin waxaa la yidhaha kasoo tag in rorog cibaado ma ah waxaa layidhaha iska buri marka laa yucbad allah ilaa bimaa sharaca marka sidaasaa la doonayaay adiga ikhtirac inaad samaysid ma ah sadiquunii haddii la dhihi lahay dadka bani aadamka a ah wixii la wanaagsanaada ilaahay ku caabudo diin mabana soo gaari lahayn liannahu jiil kastaba wixii la wanaagsan haddii diin laga dhigo diintiioo khayiranana soo gaari lahayd laakiin waxaa lagu badbaaday in ajyaalti yiri diinta waxaa weyaan waxa kitaabka iyo sunnada keli a ku qoran weeyaan markii la yiri waxa weyaan diintii sideedii bay nagu soo gaartay ninkii ka weecda asigaa isdhumiya marka waa baab muhim jiddan ah qofkii inuu fahmo waxa weyaan dhaqaalahaada iska bixinin waqtigaada ha ku bixinin juhdigaada ha ku bixinin ilaa bimaa sharaca ilaahay wuxuu jideeyey inaad ku caabudid kelia mooye waxaan kale iska dhaaf anaa ila wanaagsan tahay sheikh fulaanaan laga dhaxlay kaytabay tahay warkaas war jira ma ah marka nuqdadaasuu musanifka hadda intuu noogu sheegaya wax ilaahay lagu caabuday waxaa laga arkaa wixii sharciga lagu sheegay sidaas weeyaan ayib markaasuu musanifka haddana wuxuu yidhi wasaa'ilu lumuuri kalmaqaasidi waxkum bihada اlxukmi lizawaa'idi wasaa'ilu اlumuuri umuurta waxa lagu gaarayo kalmaqaasidi umuurtii gaayadii maqaasideedii ahdaafteeday lamid tahay waxkum waxaad u xukmisaa bihada اlxukmi lizawaa'idi kuwa dheeraadkaana xukumkan u xukmi marka musanifka wasaa'il inta ka hadlay wasaa'il iyo maqaasida kala jirto mithaal ahaan sidaad wax u fahamtid salaadii ilaahay loo dukanayo o ilaahay loo hor istaagayo waa maqsuud waay salaadaas weese qaadkii in salaadii loo socdo wasaa'il waay liannahu haddaadan weese qaadanin salaadii aada rabto maqsuudkii aad ma gaari karaysid haddaadan masaajidkii u soconin gurigaadii masaajidkuugu imaamay marka wasaa'il waxa weeyaan hiya طariiqa alatii tutawasalu biha ila الshay اlmaqsuud wasiilada lagu gaarayo shayga la doonayo yaa wasiila la yidhaahda marka alwasaa'ilu lahaa xukmu اlghaayaat aw lahaa xukmu اlmaqaasidi waxaa lagu leeyahay wasiiladii iyo wixii loo socdoo qasadka ahay isku xugumay noqonayaan oo haddii wasiiladii loo socday ay waxaan maqsuudkii loo socday hadduu waajib yahay wasiiladana waajibay noqonaysaa bimacnaa maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun haddii waajibka wixii lagu gaaraya isna waajib uu noqonaya mithaal waatan hadda kuu sheego oo salaadii in la dukado waa waajib rukn min arkaan اlislaam wasiilada salaada lagu gaarsiinayane waa weese qaad in la weese qaataahu waajib ay noqonaysaa liannaha wasiila ilى tanfiidi dalika alwaajibi aw اlfardi calayna marka wasiilada taasaa la yidhahda marka musanifku wuxuu ku leeyahy wasaa'il alumuur umuurta wasaaisha lagu gaaray kalmaqaasidi kuwa loo qasdayay la xugum tahay ayib waa tan hadda aan kuu sheegay wasaaisha waa badan tahay haddii in kaana almaqsuudu xaraama falwasiilaةu muxarama in kaana almaqsuudu waajiba falwasiilaةu ilayhi waajiba in kaana masnuuna falwasiilaةu ilayhi suna wahaakada sidaasay isugu xeran yihiin ayib marka waxa weeyaan waxaa uu daliila maala nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi man salaka طariiqa yaltamisu fiihi cilma sahala allahu bihi طariiqa ilى اljanة man salaka طariiqa fiiri tacalum اlcilmi waa waajib cilmiga in la barto liannahu ilaahay maxaa lagu gara karaa geyr اlcilmi cilmiga in la barto oo kitaab اllahi wa sunati rasuulihi asl ay u yihiin waxaa weeyaan waa waajib ayib ninkii marka cilmigii u safro tariiq u raaco ilaahay wuxuu iri dariiqi janno ugu sahlaya marka fiiri talaba alcilmi wasiiladii loo raaci lahay haddaad kitaab soo gadatid sheekhii meesha fadhi aada u aadid ama aada wakti ku bixisid wasiiladaas waxay la mid tahay xugumkii oo cilmigii barashadiisii ay la xugum tahay oo sidii cilmiga loogu baranaya janno loogu helay ilaahay lagu raali garaynayo yaa wasiiladiin lagu helaya sidaas weeyaan ayib kadalika mathala jihaadka ilaahay markuu noogaga hadlay wuxuu ri dalika biannahum laa yusiibuhum dama walaa nasab walaa makhmasat fii sabiili اllahi walaa yaطa'uuna mawطian yagiidu اlkufaara walaa yanaaluuna min caduwi nayla ilaa kutiba lahum bihi camalu saalix dadkii jihaadkii markii la gelay jihaadka markii qofkii gaaladii lala galo waa la yaqaan warkiisa laakiin ilaahay wuxuu iri intaan jihaadkii la gelin jidka loo marayo oo qofkii oonka ku dhacayo dhibka gaajada qabanayso meelaha ay fadhiisanayaan oo cadowga ku cabsigelinayaan ma jiraan nin qabanayo ilaa kutiba lahum bihi camalun saalix wasaaishaasoo dhan camal saalixa loogaga qoray fiiri wasaaishaasoo dhan camal saalixa looga qoray haddaad halkan ka baxdid limusaacadati ikhwaanika dad bay duruuf ku dhacday dhaqaalo baad markaa u raadinaysaa dhaqaalaha in la bixiyo ajiraa laga helaya dariiqada dhaqaalaha lagu bixinayo raadinteedo jamcu tabarucaad wasiilada naftigeeda waxay la mid tahay ninkii sadaqada bixiyey undur nebigu wuxuu uri man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacilihi wasiilo waay ninkii daaci waay wanaagaa dadkii tusisay wanaaggii waa lagu dhaqmay aayada waxaa waa wanaaggii in lagu dhaqmo wanaagaas lagu dhaqmay oo la helay adaa wasiilo u ah oo dadkii tusisay wasiiladaas waxay leedahay xukmu lmaqaasidi sidaas baa lagala jeeda fi lmuqaabil alwasiilaةu ilى اlmuxaram haddii aad inta ka baxdid inaad dad isku dirtid aada aadid in dadka la ysku diro waa muxaram in loo dhaqaaqo oo wakti lagu bixiyo ee ummadii lala hadlo iyadana muxaram kale waa wasiilo weeyaan nin baa ina disha qofkii u inta uga baxay dilitaanka waa waa hadafkiu ninkan u socday waa muxaram socodkaas uu sii socdana wasiila ila lmuxaram muxaram kale weeyaan wahaakada marka mathala shareicada islaamka annadar annadar ila almarأati اlajnabiya muxaram waay liannahu zinada waa xaaraama la yihi ayb wax kasta wixii wasiilo u noqon karo zinadii waa la xarimay maxaa yeelay waxaa kamida wasaaishii in gabadhi la fiiriyo ama soo qaawan gabadhi ninkii ay fiiriso cawradiisa ay fiiriso waxa weeyaan wasiila ila lmuxaram ay noqotay sidaasoo kale alkhalwatu biha in nin ajna nin ajnabi ah naa ajnabi ka ah inuu meel keligeed la fadhiisto guri keligood ay wada joogaan muxaram weeyaan maxaa yeelay waxaa laga cabsanayaa in zina ay ku dhacaan marka tn alkhalwaة bihana wasiila ilى الzina weeyaan walidaalika ilaahi wuxuu hi qul lilmuؤminiina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum indhihi hala laaba layidhi maxaa laga loo laabayaa liannahu waxa weeyaan wasiila ila اlmuxaram yay keenaysaa walidaalika nadradii muxaramaa laga dhigay walidaalika alcaynaani tasniyaani wa zinaahuma anadar labadii indhood way zinaystaan zinadoodana aragay ku timaada labada gacmood way zinaystaan zinadoodana albatshi wahaakada marka almuhim shayga muxaramka ah wasiiladii loo raacana muxaram ay noqonay shayga waajibka ah wasiilada in lagu in lagu guta ay tahayna waajib ay noqonaysa mathalan zaka yaa xoolihii ka waajibay maxaasil ziraaciya in xoolihii iyo maxaasil ziraaciya in la tiro koobo waajibay noqonaysaa liannahu hadafka inay zakadii ku waajibtay lama ogaan karo ilaa in nisaabkii ay gaareen oo zakadii ugu waajibaysay in la ogaado mo nisaabkan lama ogaan karo ilaa in la tiro kooba maahan wasiilo weeyaan wahaakada marka shay kasto waajib ah wasiilo buu leeyahay wasiiladaas waxay qaadanaysaa xukumkii oo waajibkii la fulinahay ay qaadanaysaa taasuu musanifka noo sheegaya wasaa'ilu lumuuri kalmaqaasidi waxkum bihada alxukmi lizawaa'idi waxkum bihada alxukmi xukumkan kan uu xukmi oo wasaa'ishi maqaasidi kamid dhig lizawaa'idi taas waxa weyaan hadda iska niyeysa weeyaan laakiin hadda macno ka muuqda ma leh laakiin markii eh, macnihii dadkii culamada ay u sheegeen maadaama hadda musanifkan mucaasir dhow uu yahay talaamiidiisi xataa ay joogeen wuxuu kala jeedaa baa layidhi maalan salaadii in loo socdo waa siila ilaa ilaa adaa اlwaajib maalan jamaaca in salaadii faradka ragga ay ku dukadaan waajib waay ayib socodkii markaan masaajidka loo soconayo wasiila buu noqonaya wasiiladaas ajiraad ku leedahay watuu nebiga yidhi ninkii masjid u socdo aladii yatawada'u fii beytihi ثuma yacmadu ilى ilى الصalaaةi fi اlmasjidi maa yakطuu khadwaة ilaa kufira biha sayiئa wayurfacu laha biha daraja nabiga calيه الsalaaةu wasalaam ninka haddii intuu gurigiisa ku weyse qaato masaajidkana u qasdo tilaabtuu qaadane midna dembiga loogaga dhaqayaa midna waxa weyaan darajaa loogu qoraya fiiri marka labadii tilaab ayib marka liannaha maxaa yeelay waa wasiilo oo lagu gaaray shay waajiba ah. sidii shayga waajibkaba ajir looga helay wasiilada ajira loogaga helay waa la gartay waxkum bi haada alxukmi lizawaa-idi ninka hadduu soo laabta marka masaajidka hadduu soo laabtay gurigiisa soo aado asigana tilaabihii ou soo qaaday waa loo qoraya inay sidaas tahayn waxaa kugu daliil nabiga ciidda markuu dukado jid buu ku aadi jidtay jidkanan waa soo laaban jiray waa sunno nabiga loogaga dayanay marka inay cibaado tahay takyiir طariiq min ajli eesh waxa weeyaan taxqiiq ahdaaf mucayana marka socodkii waajibkii loo gudanay dhib baaya qofkii kala kulmay lanna wakti uu ku bixi waa socday ajira laga siinaya hadduu soo laabtana ajir baa laga siinaya nin saxaabi a ah baa la weydiiyey oo la yidhi adiga waad maalin kasta waxaa lam takun tukhdi'uhu salaad dameer buu lahaa wuu soo fuulayaa salaadii shanta salaad oo nabiga la dukanaa waa laabanaya markaasaa la yidhi bal adiga haddaad iska soo dhowaatid oo dadkan masaajidka diriska aad la soo diristid oo markaas socodkan iyo qoraxdan aad ku rafaaday aad kaga badbaadid ma fiiclaan markaasuu wuxuu ihi aniga waxaan rabaa inuu ilaahi ii qoro mamshaaya wa munqalabi markan laabanay iyo markan soo socdabo in ajir badan lay qorayaan doonayaa buuri fii waqti nabiy sal alla alay bay ahayd marka taas waxay daliil u tahay wuxuu ihi sida saxaabiga soo socodkayga salaadan uu soo socdo iyo inqilaabkaygoon laabanayo labadaba in ajir laygu qoraan doonaya marka taa marka musanifku wuxuu ujeedaa zawaa-ida oo macnaha markii wasaaisha la guto markii maqaasidi la guto dheeraadka dambo oo ayaga macnaha markii la guta laga laabanayane ajir baa laga helaya qofkii jihaad hadduu aado oo thaqra min thuquuri اlislaam uu u aado sii socodkiisa ajira looga qorayaa soo laabadkiisana sidaas oo kale weyaan xaj buu aaday intuu sii socda ajira loo qorayaa xajka markuu guta ajira looga qoraya soo noqodkiisana ajir baa loo qoraya sidaas weyaan ayib markaasuu musanifku wuxuu iri wاlkhaطأu wاlإkraahu wالnisyaanu asqaطahu macbuuduna الraxmaanu wاlkhaطأu gafka iyo wاlإkraahu qasabka iyo wالnisyaanu ilowga asqaطahu waxaa naga riday macbuudunaa allah aan caabudayna alraxmaanu ahaa yaa naga riday ayib marka waxa weeyaan intana niqaadu ka hadlaya khata iyo ikraah iyo nisyaan haddaad u fiirisdo nooc mina tadabur aada gelisidne khata iyo ikraah iyo nisyaan waxay qeybka noqonayaan qaacidadii hore aan soo marno waa min qawaacid shariica taysiiru ay qeybka noqonaya fii kulli amri naabahu tacsiirun liannahu inuu ilaahay noo dhaafo gafkeenna wixii nagula qasbayna qofkii lagu qasbay uu dhaafo wixii la iloobayna ilaahay uu noo dhaafo min yusri shariica shariicada fudaydkeeday ka mid tahay markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo dhaafay marka waxa weeyaan waxaa la dhihi karaa markaan waa dikru اlkhusuus bacda alcumuum qaacidadii guudna waa lasoo sheegay haddana qawaacid yar yaroo kasii farcamay yuu musanifka gooni usii sheegaya meesha tan markaasuu yiri wاlkhaطأu qofkii wuxuu gafo iyo wاlikraahu wixii lagu qasbo iyo wاnisyaanu wuxuu iloobo asqatahu waxaa tuuray oo naga riday macbuudunaa allaha aan caabudayno alraxmaanu oo raxmaanka ahaa macnaa min fadli اllaahi tabaaraka wa tacaala intaaba waa noola dhaafay ayib marka waxaan soo marnay khaطأ qofkii waxa weeyaan bani aadam waay maala khaطأ wuu badan yahay anwaacdiisa rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina aw akhta'na ilaahay wuu naga aqbalay لأnنه في صحيiح mسلم nebiga wuxuu noo sheegay ilaahay markan sidaas aan ku barano inuu ilaahay yihi qad facaltu qad facaltu inuu yihi marka khaطأ iyo nisyaan ilaahay wuxuu xaqii nagu leeyahay way naga ridaysaa laakiin xaqa bani aadamka waa imaan doonaa laakiin maca اlإtlاaf yahbut اlbadl xquuq bani aadam waa goonigeed marka khata aan ka bilowno khata waxaa la yihahdaa muqaabil الsawaab qofka markuu wax sax a sameeyo waxa kasoo horjeeda khata la yihahda ayib اsطilaaxna waxaa la yihahdaa wuquuc اlficli aw اlqowli min alinsaani calى khilaafi ma yuriidu ficil baa kaa dhacay ama hadal baa kaa fakaday adoo calىa khilaafi maa yuriidu waxaad doonaysa waxaan ahayn mathalan nin baa waxaa ugaar buu raadsanayay marka ugaarti buu wuxuu lahaa aada tuuratid marka xabad buu ku yuu ku gamay qof baa kasoo dhex baxay xayawaankii intaan la gaarin bay qof madaxa kaga dhacday nin bay ku dhacday fiiri marka ninkan wuxuu doonayay ficilkiisa inuu ugaarkaas disho laakiin maxaa dhacay wuxuusan doonaynaa dhacay oo qof bani aadan oo macsuumu dami uu dilay taas markaa khata weeyaan walidaalika ilaahi waman yaqtul mumina wamaa kaana limuminin an yaqtula mumina ilaa khaطaa khataas waxa weyaan lagama fasa karo liannahu adiga wanaagaa u jeeday wax nin iska shaqaysanaya ugaar iyo wax raasana baad ahayd mathalan dabaq baad saarnayd dhagax weynaa soo tuurta dhulka isaga tuuraad lahayd qof baa inta kasoo dhex baxay baa meeshii ku dhacay madaxiiu ka jibi khata marka khataa sidaas u dhaco waxa weeyaan waa macfuun canhu oo ilaahay subxaanaه wa tacaala yaa noo dhaaf in allaha tajaawaza can ummatii alkhaطأ wالnisyaan wama stukrihuu calayh xadiidkaas hadduu ansaxa ibnu maaja wغayrihi ay wariyeen waxa weeyaan ilaahay wuxuu u dhaafay umadeeda wa ummadeyda waxay ku gaftay iyo waxay ilowday iyo waxii lagu qasbay intaba ilaahay wuu u dhaafay marka dhaafidaas haddii ay tahay xaq ilaahay tiisa ah haddii ay waxaad ku gaftay ay tahay ilaahay wuu ku dhaafaya haddii xaq bani aadan ay tahayna musanifka noo sheegi doono beytka nagu xigo wuxuu dhihi doonaa laakin maca alitlaaf ama alikraah marka waxaa ku ikraah waxaa la yidhaahdaa xamlu lgayri calaa maa yardaah qof wuxuusan doonaynoo lagu qasbo waxaan samay ilaa wa ilaa haddii sidaa lagugu qasbo oo wixii aada samaysid ninkii kugu qasbaa dembiga iskale adiga wax kuma lihid saas waay laakiin ikraaha waxaa ku imaan karaa shuruud in laga helo an yakuuna almukrihu qaadira calaa tanfiidi maa hadada bih qofka wax kugu qasbayo qof horta wuxuu kugu qasba kugu furi kara inuu ahaado waay haddii caruur yar oo kale canug yar oo shan jir ah ama lix jir ah haddii intuu seefkuu soo qaato uu ku yiraahdo haddii aadan khamradaan cabin waan ku dilaa ka kaaga siinayaa inaad khamrada cabtid ma banaano laanno canug shan jir ah wuxuu kugu dhufta ama uu kuugu fulin karaaban jirinba marka hayru qaadirin calaa tanfiidi maa hadada bihi sidaas marka qofka horta nin wax fulin kara inuu ahaado waay ayb wa an yagliba calaa dannihi qofka oo lagu qasbayana waa inuu u maleeyaa ninkan wuxuu ku qasbayo hadduusan samaynin wuxuu kugu handaday inuu kugu fulinay mathalan nin aada og tahay walaalka oo kale ama aabbaha aa ku yidhi waxaan haddaadan qabanin seeftaanan kugu kala goynahay adigana waxaad og tahay walaalkaa inuusan ku dilaynin ee ay kaga tahay kaftan ama inuu howshaan kugu qabto uu doonay marka haddii qalbigaada uu is yiraahdo qofkan waxaa ma fulinayo inaad haddana wixii aad marka lagu qasbayo muxaramka inaad samaysid maaha lianna waxaad og tahay qofkan qofku dhaqaaqa inuu ku dila ma aha marka qofka marka waa inaad ogaataa ou dhannigaada malahaada ay qaalib ku noqotaa ninkan inuu wuxuu kugu handadayo uu fulinayo midda saddexaad an yakuuna almukrahu calayhi yashuqu cala almukrahi ficluhu haddana waxa adiga lagugu qasbayo waxa weeyaan wax ku dhibayo inuu ahaado nin baa wuxuu ku yidhi ilaahay ku kufri haddii kale tobankan shilinood haysatid aan kaa qaadanaya macnaha toban shilin oo kale oo aada laga yaabo koob shahle in lagu cabayo mathalan in ilaahay aada ku gaalowdid min ajli albukli bicashri riyaalaad ma aha ma banaano liannahu waxa lagu qasbaya wax adiga dhib weyn kuu geysanayo ma aha xaqaadinka kama tegaysid hadhowdi dama markaad furso heshid oo ninkan meel aad kaga garbixi karta aad heshid maxkamada hore ka geynaysaa oo xoolahada iska baabi laguma dhahay laakiin wax qasabkuu banaynama liannuu shay taafiha waay ayib wa an yakuuna alikraahu bigayri xaqin haddana waxa lagugu ikraahaya waa inuusan xaq ahayn qofkii waxaa weeyaan nin baa naagtiisa wuxuu ka dhaartay afar bilood inuusan u tegaynin iilaa baa la yidhaahdaa afartii biloodaa dhammaatay naagtii waxaa lagu yidhi ama u laabo ma laabanayna tiri marka waxaa lagu qasbay inuu طalaaqii uu furo qaadigii baa ku qasbay qaadigii baa yihi fur marka qasabkaas waxa weeyaan ikraah ma aha lannahu xaqa lagu qasbo ilaahay baa liladiina yuluuna min nisaa'ihim tarabasuu arbacati ashhurin fain faa-uu fain allaha gafuur raxiim haddii kale waa lakaa furaya macnihi saas waay waxaa lagugu qasbaya hadday xaq ay tahay ikraah lama yidhaahde xaq lagaa qaadanaya la yihahda ayib ikraah haddana waxaa u shardiga ah inuu waktigan taagan yahay waktigan waxaan sameey laakiin haddii qofkii uu ku yidhaahdo nin fulaan dil haddaad dilinne bacda toban maalmood kadib aan ku dilayaa inaad inaad samaysid maaha ficilkaas qof maba la dili kare maala ninka xoolihiisa ka qaadaa lagu yiri xoolihiisaan daadi caanahaan iyo waxaan ka daadi haddii kale toban maalmood kadib baan ku dilaya toban maalmood muddo waxaa laga yaabaa inaad meel uusan kugu dili karin aad tagtid inaad dacwo ka qadinto asigaba la xirabo marka wixii xaalan inay yihiin waay marka qasabka shuruudaas uu leeyahay markii oo lagugu fulinayo hadduu shuruudii oofsado nin baa wuxuu ku yiri gaal ah islaamka ka bax haddii kalena waa ku dilaya waxaad ogtahay ninkaa awood badan weeyaan wuxuu kugu dili lahay gacantay ugu jiraan waxaad yaqiinsan tahay ama aada danigaada qaalib ku ah inuu ku dilaya haddaad arrintaas fulinin had hadeertaan fuli buuna ku leeyahay marka waxaa kuu bannaan inaad markaa afka aad ka gaalowdid qalbigan islaam aad ka ahaatid wixii ka soko haddii gaalnimo la banayne wixii ka soko xoola iyo wixii kale min baabi awlaa waay ilahi wuxuu ihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطmaئinu biاliimaani walaakin man sharaxa sadra facalayhim adbu min allah facalayhi gadbu min allah marka ilaa man ukriha man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliimaani marka qofka hadduu kufriyo oo gaalnimadii lagu qasbo ou saas ku gaaloobo afka kaga gaaloobo ilaahay waxba u qabsan maayo laakiin waqalbuhu muطmaئinu biاliimaana la raba qalbiga iimaankuu ka yahay laakiin ninkanuu isaga raali garaynayaa inuu kaga badbaado dilkiisi marka haddii dil in laysku qasbo ay banaanaatay gaalnimo in laysku qasbo wixii kaloo adduunye ah waxaa weyaan min baabi owlaa way kasii fududahay macnihii saas weyaan ayib markaa sidaas baa waxaa leeyahay ikraahi waay wاnisyaan nisyaan waxaa weyaan dhuhuulu اlqalbi can الshay qofkii waaba iska iloobayba hadda haddii aan idhaahdo duhuraa la gaaray salaadii duhurka ahayd ninkii howluu isaga dhex jiray salaadii oo dhan uu iloobay haddii salaadaas asoo xasuusan uu ka tegi lahay ilaa waqtigeeda uu ka baxo ama gaal buu noqon lahay cinda alimaami axmed ama nin dil mutaystay you noqon lahay cinda baqiyati alaima dembiga u gala weyninkiisa kabaa'iru dunuub waay laakiin dambigaas in lagu qaado maxaa diiday nisyaanka yaa diiday waa iloobay salaadiiba khalaas fiiri marka nisyaanka marxalada uu ka joogo salaadii buu iloobay markii casirka la aadaam war aniga duhurkii ma dukaday ou yihi dembina ma saarno maxaan ku iraadaa salaadii unbuu soo qalaynayaa kadib marka fadligaas maxaa lagu helay ilowgaasaa lagu helay ilowgaasaa lagu helay walidaalika nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu ihi man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalihaa idaa dakaraha laa kafaalata laha ila dalika nebiga alayh salatu salam wuxuu ninkii salaad ka hurdo ama iloobo hadukado markuu soo xasuusto iyo markuu hurdada kasoo kacdan waa ku jirtaa laa kafaarata laha ilaa daalika oo macno la dhihi maayo salaadii waa iloobay maadaama aan iloobay waa iga dhacday waajibkeedii tan hadda joogto un baan la qabsanaa tii horena waa iga dhacday saas lama dhahay nebigu wuxuu uri laa kafaarata laha ilaa daalika midaas un baa lagu heli karaa wax kale kuma imaan karaan ayib nisyaanka sidaas weeyaan faradkii waajibaadkii wixii dhammaa lagugu lahaa yaa waxa weyaan zaka baa kugu waajibtay bisha mathalan ramadaan tobankeedoo kale ayuu sanadka kugu dhammaaday waad ilowday muxaramaad soo xasuusatay waxaad moodaysa in wakti ka dhinaayeen ilowgaas waa lagugu dhaafaya dembigii waktigii oo aad zakada ay kugu waajibto wixii ka dambeeyey hadaad aad aad ogaal ugu tagtid waa dambaabi lahayd laakiin dembiga waa lagaa rafci zakada marka soo xasuustaad bixinaysaa waktigeeda inuu gaaray wahaakada laakiin waxaa muhim ah in la ogaado nisyaan iyo tanaasi wax la yihaahaa jiro qofkii inuu wax ilooba inuu is ilowsiiyo yaa kala duwan waxaad macnaha inaad is ilowsid wixii waad og tahay laakiin waxaad isu muujinaysaa nin ilow oo kale inaad tahay ma abadan ilaahay lama khiyaani kala jala jalaaluh nebiga wuxuu ihi man naama salaatin ninkii salaad ka hurdo man naama can salaatintaas waxaa wey nin og ninkii saacadda ku buuxsado halka saac qoraxda markii soo salaada subxeed markay gashay qoraxda soo baxda kadib aad ku buuxsatay inaad ka kacdid lannahu shaqaa lagaa rabaa dawaamkaadi waxaa waaye laba saacad aad shaqadii galaysaa ama sideedda subaxnimo nabisiga u yaqaanaan markaasaad eh, todobada aroornimaad saacaddii ku buuxsatay waxaad rabtaa waqtigaas aad intaad wejiga dhaqdhaqatid aad shaqada ka baaqanin salaadiina waxay ay tagtay qabla daalika binisfi saaca ninkaas nin salaadii camdi ugu tegay waa kas buu ninkaas salaada ugu tegay ninkaas kas buu salaada uga tagay ma banaano sidaas waxaa lamid eh qof baa caawo dhan buu soo jeedaa markaasuu sagaal saac markay tahay oo salaaddii ay laba saac ka dhiman tahay buu jiifanay hadduu saacad buuxsada xataa kama kicin karo ninkaas wuxuu la mid yahay nin u qasday salaada inuu ka tago liannahu caadadu kuma dareerin nin sagaal saac jiiftay inuu kow iyo toban saac kasoo kaco ma yani caadada kuma dareerin marka salaadii ixtiyaadkeedii wasaaisheeda waxaa ka mid eh waqti fiican inaad jiifatid kow haddana adiga waad is ogtahay wasaail inaad qaadatid wasaa'il tanbiih oo ah inaad dad oo guriga kula degan aada u dardaarantid oo o salaada kaaga kiciyaan ama saacad aada buuxsatid ama nin hurdadiisa ay fiicantaho waktiga kasoo kaca aad tahay waxa wey wasaaishii salaada ugu soo kace in samaysata waay laakiin ninkii yidhaahda man naama can salaatin yuu nebiga yidhi anigana waan ka hurday sagaal saacan jiiftay eh, waxaan ka soo kacay duhurkii horteedan ka soo kacay marka salaaddii hurdaa iiga tagta laa ishkaala caleyh kadaab waay ninkaas waktigaas saas lama ah bal u fiirso waxaa la rabaa ninka markii toban sana uu jooga sana joog hal maalin oo kale hurday in la tagta laakiin yowmiyan ay salaad hurda iiga tegay laysa min dabi saalixiina abada diinna kamid maaha ayib marka taas baa loo jeeda arinto dhan waxaa weyaan wاlkhaطأ wاlإkraahu wالnisyaanu asqطahu macbuduna الraxmaanu laakin maca اlإtlaafi yahbut اlbadl وynتفي التأثيم canه والزلل laakiin maca اlإtlaafi qofkii hadii uu wax dilo yahbut اlbadlu bedelkii baa sugnaanay wayntafi التأثiimu dembi inigana waa ka reebtoomayaa canhu iyo wالzalل waa iska dhamaystir zalalkii waay bmacnaa musanifku wuxuu kala jeedaa meeshaas haddii qofkii uu ilow ku dhaca ilowgina asgaarsiiyo inuu ama khaطأ ku dhaco oo wax dilo wixii waa laga rabaa ti hadda maalan aan sheegnay ninkii muslimka ahaa nin muslim kale yuu dilay si oo macnaha eh, kas uma dilina kama buu u dilay khaطأ buu u dilay macnaha waxa weeyaan eh, ugaar buu tooganayay qofaa ku dhintay sax waa qofkaas khaطأ waa dembi ma ku lahaa lannahu nin walaalkiis inuu dila uma jeedin ayib laakin yahbut اlbadelu oo diyadii baa lagaa rabaa nin nin xoolihiisa neef geel aad nin ka dishay calaa sabiili اkhata baad u dishay sax dembi kuma lihid oo hadda haddaad u bareeri laheed xoolo qof muslim ou leeyahay inaad dishid haddaad u bareerto waa ku dambaabay xoolihina waa lagaa rabaa laakiin tan haddaad khata u dishid dambaawgii waa kaa haray laakiin xoolihii waa lagaa rabaa liannahu ninkan walaalkaa xoolihiisa adiga haddii sabab u noqotay asiga muxuu ku sabraa waa in wixiisa loo celiyaa laakin maca albadel laakin maca alitlaafi yahbutu lbadel haddii nisyaankii ama ikraahi ama khaطai hadday ka laasimtay in wax la dilo yahbutu lbadel bedelkii baa sugnaanay وينتفي waxaa kaa reebtoomayo kaa maqnaanaya atahiimu wayantafi tahiimu dembigana waa waa laga reebaya canhu can almukti io wazalal macnaha kufitaanka zalal waxaa weyaan qofkii khata ku kufaya la yihahda marka zalalkaas waxaa lagala jeedaa mathalan hadda fiiri nin baa lagu qasbay neefkan lacagta inuu gubo oo doolarka ah ninkii ama waa la dilaya naftaada badbaadinaya waad gubi kartaa laakiin xoolihii waa laga rabaa waa goorma haddii ninkii loo helo wax kugu qasbay haddii la hela asaa laga rabaa haddii la waayo ninkii dila oo xoolihii gubay asigaa laga rabaa ninkii muslimka ninka dilay almuhim waxa weeyaan hadday ka ratibmaan gafki ama qasabkii ama nisyaankii hadduu ka ratimo wax in wax la baabi'iyo wax la dilo qof noolaa la dilay xoolaa la dilay maal baa la gubay wax baa ka laasimay waxa waaye yahbutu lbadel bedelkii baa sugnaanaya laakiin wuxuu ka badbaadayaa dembigii wayantafi taathiimu macnaa dembigii baa uu ka badbaadayaa iyo wazalal sidaasaa lagala jeeda taasna waxa waye min raxmat illaahi tabaaraka wa tacaala annaga ou noo naxariistay walidaalika waxa weeyaan eh, waad aragtaa qofka muslimkaa haddii ay xoolahaadiyaa maalan fakaday beer dadeeday soo daaqeen dayib adiga taas ade ulama ulama ulakac umaadan samaynin beertii laakiin ay soo daaqeen waa lagaa rabaa liannahu taksiirka adigaa iska leh waxa weeyaan nisyaankii xoolihii baad ilowday meelay joogaan ama habeenkii bay baxeen ma aadan xifdinin xoolo bay baabi'iyeen adigaa lagaa rabaa wahaakada baabuur baad cid ku dishay waaba hadda midda dhacdinta badanna waa inaba hadda aan sayd iyo soo qaadanamaba ahaynba maanta maxaa dhacdooyinka baabuur baad wadaa waad aragtaa shil baad gelaysaa badanaan dee nin baabuur ninkan ku dil dhahaya ma laha badanaa un baa la isugu dhacaya khata baad ku dishay ayib dembi kuma lihidoo liannahu waxaa weyaan ulakac uma aadan dilin laakiin waxa weya nin muslim dilaa tahay labadii bilood soonkeedo mutataaliga waa lagaa rabaa diyadiisiina waa lagaa rabaa ilaa idaa hadday kuu dhaafaan dadkii asiga diyadoodii lahay inay ku cafiyaan mooye inta kale waa lagaa rabaa marka daa'iman sidaas bay ay noqonaysaa waxa weeyaan qofkii waa laga rabaa haddii uu wixii khata u sameeyo ama ikraah u sameeyo nisyaan hadday ka ratimaan in xoole iyo naf ay ku baxaan dembigaba hakaa hakaa reebtoonaado laakiin waxaa laga rabaa xoolihii inaad iska soo gudid wallahu aclam salى اllah waslama calى nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin